asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo afartanaad ee kitaabka ku soo jiray iyo hadalkii sacd ibn abi sacd ibni mucaad radia allahu canhu buu yidhi <clears throat> markaas wuxuu leeyahay fanadaba rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam annaasa dadkiiba rasuulka ilaahay uu amray yani inay baxaan qofkii karayaayo faاnطalaquu waa baxeen xataa nazaluu badran ilaa badri ay ka degeen ayay socdeen wa waradat calayhim rawaaya quraysh waxaa ugu soo dhaadhacday meeshii bedri ugu soo dhaadhacday dhaankii quraysheed ayaa ugu soo dhaadhacay wa fiihim gulaamu aswad libani اlxajaaj waxaa addoon madow oo ilmo xajaaj ay lahaayeen baa ku jiray faأkhaduuhu waa qaadeen waa qabteen fakana asxaabu الnabiyi asxaabu rasuuli اllahi salى اllahu alay slm yas'aluunahu can abi sufyaana wa asxaabihi abu sufyaan iyo asxaabtiisa yani ciirtii bay weydiinayeen safarkii bay weydiinayeen weli safarkii bay rajaynayeen fayaquulu markaas wuxuu dhahayaa ma lii cilm biabi sufyaan walakin hada abu jahl wa cutba wa shayba wa umayat bnu khalaf sidaasuu dhahayay raggaasaan anugu ka imid oo daan u ahay mooyaane abuu sufyaan iyo iyo safarkiisii waxba warkama hayo faidaa qaala dalika darabuuhu markuu sidaa yidhaah bay garaacayeen inuu been sheegayo ayay u malaynaya nebiguna alayhi salaatu wasalaam kolkaas salaad buu ku jiray faqaala nacam ana ukhbirukum hada abu sufyaan saasuu dhahay marka si uu darbiga iskaga badsado faidaa tarakuuhu fasa'aluuhu markay intay daayaan uu neefsado oy su'aalaan faqaala yu wuxuu odhan jiray ma lii biabi sufyaana cilmu walakin hada abu jahl wa cutba wa shayba waumayat bnu khalafin unaasin unaasin aakharin yani faidaa qaala hada ayضa darabuuhu warasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslama qaa'imu yusallii falamaa ra'aa daalika insaraf salaaddii buu nebigu alayh sala slam hore uga baxay markuu arrintaa arkay wa qaala markaasu wuxuu yidhi waaladii nafsii biyadihi latadribuuhu idaa sadaqakum marka waad garaacaysaan markuu run idiin sheego wa tatrukuuhu waad daynayseen idaa kadabakum markuu been idiin sheegana qaala faqaala rasuulu llahi sala allau alay slm rsulka ilah baa wuxuu haadaa masracu fulaanin meeshii buu goobtii buu tilmaamaya wuxuu leeyahay hada masracu fulani qadan in sha allah whada masracu fulani qadan in sha allah wayadacu yadahu calى اlardi haahunaa wa haahunaa halkan iyo halkan gacanta dhigayo u leeyahy halkana hebel baa berri lagu dilo doonaa halkana berri qaala famaa maata axaduhum yani ma akhطأa axaduhum midkood ma aanu gafin can mawdici yadi rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi gacantiisii midna ma aanu gafin midba meeshuu yidhi halkana hebel berri lagu dili doona kiiba mid walbaba la dhigay عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم busaybisa أو basbasa oo basbas intaba waa magaciisu uu bixiyey uu diray nebigu عalيه الصلاة سلام caynan jaasuus yanduru ma صanacat ciiru abi سufyaan awrtii abu سufyaan waxay samaysay isagoo fiirinaya uu mxuha jaasuusnimo u diray oo jid uu soo maray fajaءa waa u yimid wma fi lbeyti gurigana isagoo aanu ku jirin axadun qof hayrii wagayru rasuuli اllahi salى اllahu alيه waslm aniyo rasuulka ilah mooya qof kale aanu guriga ku jirin qaala walaa adrii ma ogi ma stahnaa bacda nisaa'ihi haweenkiisa qaarkood inuu ka soo iyo in kale ma ogid raawiga anas ka warinayaa sidaa leh inuu anas ka soo reebo haweenka qaarkood baa iyaguna guriga ku jira uu yidhi oo aniga nebigu iyo alayhi salaatu wasalaam iyo haweenka qaarkood baa ku jiray inuu yidhihiyo inuu labada yabadaa ku jiray yidhi kala garan maayo qaala faxadaahu alxadiid warkiibuu u sheegay wuxuu soo arkay buu u sheegay qaala faqaraja rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahi waa baxay fatakallama waa hadlay faqaala markaasu wuxuu yidhi inna lanaa ilaba aliba aw ilaba waxaan leenahay maطluub baan leenahay yani hortaasaan dalbaynaa faman kaana dahruhu xaadiran gaadiidkiisu qofkuu joogo falyarkab macanaa ankor awrkiisu hanala soo baxo fajacala rijaalu yasta'dinuunahu fii duhraanihim gaadiidkoodii fii culwi lmadiina madiina dusheeda jooga ayay inay soo kaxaystaan waydan dalbaayeen faqaala markaasu wuxuu odhanay laa ilaa man kaana dahruhu xaadiran qofku gaadiidkiisu jooga mooyaane qofka kale iska joogo ayb wax dagaal lagu talagalay maanu ahayn faاnطalaqa rasuulu اllahi salى اllahu alay slam waasxaabuhu xataa sabaquu lmushrikiina ilaa badrin ilaa mushrikiinta ay beder ugu horreeyeen ayay socdeen rasuulka ilaahay iyo asxaabtiisii mushrikiinta ay ka horreeyeenna waa kuwii gurmadka ahaa ee orta usoo gurmaday weeyaan wa jaءa almushrikuun mushrikiintii baa yimid iyagoo biyihii looga sii horreeyey faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alay slam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi laa yuqdimanna axadu minkum calىa shayءin xataa akuuna ana duunahu qofna yaanu wax ku bilaabin oo wax ku dhaqaaqin ilaa aan anugu uga sokeeyo yani ilaa aan horta anugu shaygaas bilaabo qofuna waxba ha bilaabin fadana almushrikuun gaaladii baa soo dhowaaday faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam quumuu ilaa jannatin arduha asamaawaatu waalard isagoo dadkii guubaabinaya oo dagaalkii ku taxriidinaya buu wuxuu yidhi u kaca janno balankeedu cirka iyo samada la isku daray uu yahay qaala yaquulu cumayr ibnu lximaam ninkaas cumayr ibnu lximaam la yidhaha ba wuxuu yihi alansaariyu radia allahu canhu yaa rasuula allah jannatun arduha asamaawaatu waalard janno oo ballankeed cirka dhulka uu yahay qaala nacam qaala bakin bakin yani alla wanaagsana oo kale weeya wixii loo bogo yaa bakin bakin la yidhaha bak bakna waa la yidhaaho maxaa la reeba faqaala rasuulu llahi sala allau alay slam wamaa yaxmiluka calaa qawlika bakn bakin qaala laa wallahi ya rasuula allah ilaa raja ilaa rajaa'a taab u yaala ilaa rajaata an akuuna min ahliha raje inaan rajaynaya inaan jannada dadkeeda ka mid noqdo mooyaane wax kaloo igu xambaari ma jiro qaala markaasuu yidhi fainaka min ahliha faأkhraja cumayr wuxuu soo bixiyey tamaraatin min qarnihi timaruu ka soo bixiyey geeskiisa yani imaamteeda laabkeedu ka soo bixiyey fajacala ya'kul minhunna tamaraadkiibu wax ka cunaayey uma qaala markaasu wuxuu yidhi lain ana xayitu xataa aakula tamaraati haadihi inahaa laxayaatun طawiila haddii aan noolaado intaan timirooyinka xabadaha timirta dhammaysanayo waaba nolol dheer qaala faramaa wuu tuuray bima kaana macahu min atamr wixii timirta ag haystay ayuu iska tuuray uma qaatalahum waa la dagaalamay xataa qutil ilaa laga dilay radia allahu canhu baabun fi اlimdaadi bاlmalaa'ika wa fidaaءi اlasraa wa taxliil اlghaniima taakuladii ilaahay kusoo taakuleeyey malaa'igta kusoo taakuleeyey malaa'igta kusoo taageeray malaa'igta nusradeeda ay usoo degtay can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala xadaanii cumar bnu الkhaطaabi radia allahu canhu qaal lama kana ywmu badrin nadara rasuulu llahi salى allahu alayh waslama ilى lmushrikiina wahum alfun waasxaabuhu halaaثumiئati watiscasharata rajulan wa tiscata cashara rajulan mushrikiintii buu eegay iyaga oo kun nin ah asxaabtiisiina ay yihiin saddex boqol iyo sagaaliyo toban faاstaqbala nabiy llahi salى اllahu alay slam alqibla qibladuu qaabilay nebigu alayh الsalaatu wasalaam uma mada yadayhi gacmuhu kor u taagay fajacala yahtifu birabbihi rabbigiis inuu u dhawaaqo oo u baryo ayuu bilaabay ou lahaa allahuma anjiz lii maa wacadtanii ilaahow ii oofi wixii aad igu ballanqaado allahuma aatinii maa wacadtanii allahumma inaka in tuhlik hadihi alcisaabata min ahli اlislaam laa tucbadu fi lard ilaahum haddaad halaagto jamaacadantada muslimiinta maanta haddaad halaagto mar dambe dhulka laguga caabudi maayo hadalkaasoo kalena marka waynu soo maray inu uxud yiri soo mare uxudna inuu yidhi baynu soo marray kana mashhuura laakiin kaasna markaisna saxiix waayo waa kaynu soo marray inuu labada marba nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi ayaa suurowda famaa zaala yahtifu birabbihi maaddan yadayhi mustaqbira alqibla xataa saqata ridaahu can mankibayhi inuu rabbiga u dhawaaqo oo sida u duceeyo o baryo baanu ka zuulin oo gacmaha u taago ilaa uu buisii ka dhacay garbihiisa ka dhacay faataahu abu bakrin radia allahu canhu faأkhada ridaa'ahu go-isii buu qaaday abubakr intuu yimid faalqaahu calaa mankibayhi garbihiisu u saaray uma iltazamahu min waraa'ihi gadaashiisu marka nebiga ka dumay yani uu ka soo qabsaday uma qaala markaasu wuxuu yidhi yaa nebiy allah kafaaka munaashadataka rabba jooji yani waa kugu filan tahay rabbiga aad dhaarinta aad dhaarinaysa eed baryayso iska jooji fainahu sayunjizu laka maa wacadak rabbi waa ku oofin doonaa wuxuu kugu ballan qaaday faأnzla allahu caza wajala markaasuu ilahi wuxuu soo dejiyey id tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum anii mumidkm bialfin min almalaa'ikati murdifiin faamadahu allahu bilmalaa'ika malaa'ig buu ilah ku taakuleeyey qaala abu zumayr ruwaadda xadiidka ka mida baa wuxuu leeyahay faxadaثanii ibnu cabaasin radia allahu canهuma qaala baynamaa rajulun mashaahid malaa'igtii oo dareen la dareemay ayuu ka warramaya baynamaa rajulu min almuslimiina yowmaidin yshtadu fii ahari rajulin yshtadu yani yejri uu ordaayo ka daba ordaayo fii ahari rajulin min almushrikiina amaamahu nin mushrikiinta ka mid oo ka horeeya sii cararaya uu ka daba ordaayo id samicayo wuxuu maqlay darbatan bisawt darbatan bisawt darbo shaabo lagu dhufanayo codkaad buu maqlay fowqahu dushiisa iyo wa sawta alfaris qof muxua faras fuushan oo kale dushiisa kale yaquulu oo leh aqdim xayzuum aqdim xayzuum xayzuumna waxaa lidhaho waa faraska jibriil magaciisa fa nadara ila almushriki mushrikii buu eegay amaamahu ka horreeyey fa qarra waa dhacay mushrikii mustalqiyan isagoo dhacdid buu dhacay fanadara ilayhi waa isagoo muslimkiin soo gaari kasoo daba ordaayey uu dhacay isagoo la dilay fanadara ilayhi waa eegay fa faidaa huwa qad xutima anfuhu wa shuqa wajhuhu wuxuu arkay isaga oo sankiisii la burburiyey oo wejigiisii la kala jeexay ka darbati sawt wax muxuu ahay shaabuug darbadiisa oo kale u eg wejigiisa nabarka ku yaalaana uu yahay wejiga kala jeexay faاkbara dalika ajmac intaasoo dhan ba waa cagaaratay nabarkaas nabar cagaaran buu noqday oo wax la gubay oo kale aad moodo fajaءa alansaariyu faxadaثa bidalika rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilahay buu arrintaa u sheegay ninka ansaariga ah faqaala markaasu wuxuu yihi sadaqta dalika min madadi اlmalaa'ikati الثaaliثة min madadi min madadi الsamaءi الثaaliثة sanada samada saddexaad taakuladeedii weeye kaas uu ka mid yahay faqataluu yowmaidin sabciin toddobaatan bay maalintaa dileen waasaruu sabciin toddobaatanna waa qafaasheen qaala abu zumayrin qaala bnu cabbaasin radia allahu canhuma falamaa asaruu lasra asradii marka qafaasheen buu qaala rasuulu llahi sala allau alay slam abi bakrin wa cumar iyo cumar buu wuxuu ku yidhi maa tarawna fii haaulaa'i alasra idin la tahay kuwankada asrada yani si aan u galla hadba mowqifkii la joogo nebiga alayh salaatu wasalaam yuu la tashan jiray asxaabtiisa wixii aan waxyi ku degin asxaabtiisu kala tashanayay kolkii hore la soo baxayay waa la tashaday markii la ogaaday inuu e, abu sufyaan iyo awrtiisa ay baxsadeen oo qorayshina soo baxday oo soo gurmatayna waa la tashaday kolkii muxuu ahaaye dagaalka uu dhammaadayna dadkii sidii loogu talin lahaa ayuu kala tashanayaa faqaala abuu bakrin yaa nabiy allah hum banu lcami wاlcashiira waa ilma adeeradii iyo qaraabadii araa an taakuda minhum fidya fatakunu lana quwatan cala alkufaar anigu waxaan ku talinayaa inaad fidya ka qaado oo fidyadaana aynu gaalada ugu xoogaysano facasa allahu an yahdiyahum lilislaam ilaahayna waxaa suurooda inuu islaamiyada kusoo hanuuniyo ayb saddexdaas uu sheegay marka iqtiraaxiisa saddexdaas ugu xoojiyey waa qaraabadiinni weeyaan ilahay inu hanuuniyana waa suurowda marka waxaynu ka qaadanana xoog kuwu inoo noqonaya fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam wamaa taraa ya bna alkhaaab maa taraa ya bna alkhaaab adigu maxaad arkaysaa ibna khaaab see kula tahay qaala cumar baa wuxuu yidhi qultu waxaan laa wallahi yaa rasuula allah maa ara aladii ra'aa abu bakrin anu ma arko ma ra'yeenayo wuxuu abubakr ra'yey walaakin araa an tumakinanaa fanadriba acnaaqahum inaad noo dhiibto oo qoortaan ka jarro ayaan anugu ra'ayeynayaa fatumkina caliyan min caqiilin fayadriba cunuqah cali aad caqiil u dhiibto walaalka caqiil aad u dhiibto oo qoorta u ka jaro watumakinanii min fulaanin nasiiban licumar u qaraabadiisa cumar qaraabadiisa waadna hebel aad ii dhiibto faadriba cunuqah ninba qaraabadiisa aad a'immatu lkufri wa sanaadiiduhaa waa madaxdii gaalada iyo zucamadeedii weeyaan fahawiya rasuulu llahi salى اllahu عalيه waslama maa qaala abu bakrin walam yahwa maa qultu wuxuu jeclaystay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo u ishay hadalkii abu bakr uu yidhi hadalkaan anigu idhi ma aanu nebigu alayh الsalatu wasalaam ma aanu jeclaysanin ma aanu ilan ayb ilan kaasaa raxmadda ku jirtaayoo muxuu ahay nebiguna alayh الsalatu wasalaam raxmad iyo rifqigu jeclaa falamaa kaana min alqad berri markay ahayd ji'tu aan imid faidaa rasuulu llahi sala allahu alay slam wa abu bakrin qaacidayni wa humaa yabkiyaan abu bakr iyo nebiga alayh isalaatu wasalaam oo ooyaya ayaan u imid oo farfadhiya berrinimadii qultu markaasaan yaa rasuula allah akhbirnii min ayi shay'in tabkii anta wa saaxibuk dhexaadda ohaysa adiyo saaxiibkaagu fain wajadtu bukaa'an bakaytu haddaan oohin iska helo waxaad sababkaad ku oheysaan markaad ii sheegtaan haddaan oohin iska helo waa ooyayaa wain lam ajid bukaa'an tabaakaytu libukaa'ikuma haddaan oohin iska waayana waa iska oohisiinaya waa iska doondoonayaa oohintiina daraaddeed waan isaga doondoonayaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulku ilahi baa wuxuu yidhi abkii waxaan la ooyayaa liladii carada calaya asxaabuka min akhdihim اlfidaa waxay asxaabtaada iisoo bandhigeen ay igula taliyeene bidaha inaan ka qaadanaa kaasaan la ooyayaa laqad curida calaya waa lagu canaantay marka nebiga alayh salatu salaam sida qur-aanku uu kusoo degay aayadaha kusoo degay suurat alanfaal kamid ay ah, kusoo degeen waa lagu canaantay taa nebiga alayhi salaatu wasalaam nebiguna isagoo ra'yu aqlabiyu raacay iyo ra'yigii rifqiga iyo naxariista muxuu ahay ee xaggiisa uu jiray ay la ahayd inuu wanaagsan yahay kolku bacd alistishaara laakiin waa lagu canaantoo taasu inayna ariiqadii rususha ahaan jirin ayuu ilaahay sheegay ayb laqad curida calaya waxaa la ii soo bandhigay cadaabuhum agnaa min hadihi shajara cadaabkoodii baa la ii soo bandhigay oo geedkankada ka dhow ay muxuaha ra'yigaas sababtiisa ay ku muteen lishajaratin qariiba min nabiy llaahi sala allahu alay slm geed ku dhowaa nebiga alay slam yuu leeyahay geedkaa mid ka dhow faanzla allahu caza wajalla ilaah baa wuxuu soo dejiyey ma kana lnabiyi an yakuna lahu asraa xata yusqina fi lard yusqina fi lardi yani xataa yuksira alqatla fi lard ilaa uu dilka badiyo ma ahaan jirin rususha ilaahay asrad dad mayna ka qabsan jirin oo fidi iyo waxaasiyo mayna ka qaadan jirin ilaa ay gaalada jilciyaan oo aad u laayaan horta ilaa qawlihi fakuluu mima hanimtum xalaala طayiba faaxala allahu alganiima lahum haniimad ilahi waa u xalaaliya lakin waa canaantay marka wuxuu lala kitaaba min allahi sabaqa lamasakum fima akadtum fiihi cadaabun cadiim markaasuu goorta ma yidhi fakuluu mima hanimtum baabu kalaami الnabiy salى اllahu عalayhi waslama liqatla badrin bacda mowtihim hadalku uu nebigu alayhi الsalaatu wasalaam la hadlay dadkii bedr lagu laayey uu la hadlay ee markii lagu guray qaliibkii lagu guray uu la hadlay can anas bni maliki radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam taraka qatla badrin alaaan alaaa ayaam yani saddex maalmood buu dagay nebigu calayhi isalaatu wasalaam uma ataahum waa u yimi faqaama calayhim waa isdul taagay fanaadaahum waa u dhawaaqay faqaal wuxuu yidhi yaa abaa jahl ibna hishaam yaa umayata bna khalaf yaa cutbata bna rabiica yaa shaybata bna rabiica alaysa qad wajadtum maa wacadakum rabbukum xaqa فإنii wajadtu maa wacadanii rabbii xaqa rabbi wuxuu idinku ballan qaaday inuu run yahay sowma idaan arkin anuu wuxuu rabbi igu ballan qaaday inuu run yahay waa arkay wuxuu rabbi igu ballan qaado oo nusradiisa ah waan arkay inay run tahay wuxuu rabbi idinku ballan qaado oo cadaabkii takdiibkayga aad ku mudanayseen iyo haziimadii akhri adduunkaba yani duliga aad ku mudanayseen sowma idaan arg fasamica cumaru radia allahu canhu cumar baa wuxuu maqlay qowla الnabiy salى اllahu alay slm faqaala ya rasuula allah kayfa yasmacu waanaa yujiibu kayfa yasmacu waanaa yujiibu say u maqlaayaan oo xaggay kaaga jawaabayaan kayfa yasmacuuna waanaa yujiibuuna sidaasna waa bannaan tahay tanuna waa bannaan tahay nuunta muxuu ahaaye ficilka afcalu khamsaha la yidhaaho nuuntiisa in la gooyo naasib iyo jaazim la-aan waa iska bannaan tahay lakiin sida faraha badan waa in nuntaa la sheega w kayfa yasmacuuna waanaa yujiibuun waqad jayafuu yani saaru jiifa iyagoo baktiyey bakti noqday xaggay kaa maqlaayaano kaala hadlaayaan faqaala markaasu nebigu alayh salaatu salaam wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi maa antum biasmaca lima aquulu minhum walaakinahum laa yaqdiruuna an yujiibuu ilaah baa ku dhaartay idinku kama maqli badnidin waxa aan leeyahay kama maqli ogodin laakiin waynay jawaabi karin bas way maqlayaan ayb fasuxibuu faulquu fii qaliibi badrin waa la jiiday oo markaasa waxaa lagu guray goofkii bedri baa lagu guray ceelal baaridahoo mxuu ahay eh, mahjuuro ah ayaa lagu guray oo biyo xuno wadal oo wasakhi ay ku jiraan kuwaasaa marka inta lagu guray lagu duugay waa asturi jira nebigu alayh salaa slam baktiga bani aadamka gaal iyo wax uu yahayba waa asturi jira oo dad haadu cunaysa iyo aydi iyo waraabihi iyo uma dayn jirin hilibka bani aadamka waa asturi jiray ayb xadiidkan kada marka waa kay caaisha iyada waa tii inkiri jirtay oo nabiga alayh salaatu wasalaam sidaa ma aanu odhanin waxa uu bay odhan jirtay iyadu way garanayaan hadda waxaan u sheegi jiray inuu run yahay hadda waa ogaadeenoo waa garanayaan buu yidhi mooyaane way maqlayaan ma odhaninoo aad bay soo deliishan jirtay daahirkeeda laakiin muxuu ahay xadiidku صaxiix weeyaan oo muttafaq calayh bukhaari iyo muslim labadu ay wariyeen raggii la joogay goobjoogaha u ahaayee nebiga calayh salatu wasalaam muraajaceeyey ee baa ka warramaya marka waa maqleen nebiga calayh salaatu wasalaam nimankaas waa maqleen hadalkiisa waa maqleen waanu la hadlay baabu fii gaswati uxud can anas ibni maliki radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam ufrida ywma uxudin fii sabcati min alansaar warajulayni min quraysh wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la gooriyooba maalintii mxaa uxud dagaalkeedii meel gaara isugu soo hareen isagii iyo toddoba nin oo ansaara iyo laba nin oo oo quraysh ah falamaa rahaquuhu yani falamaa qashuuhu markay soo kuuriyeen gaalada ay soo qabteen nebiga asxaabtiisa nbig sagaalkaa nin la joogay ay mxuu ahay ay ku soo dhowaadeen qaala wuxuu yidhi man yarudhum canna walahu اljanna yaa nimanka kada naga waabiyo oo janno leh aw huwa rafiiqii fi الجنة buu yidhi falahu ljanna miyuu yidhi mise wuxuu yidhi huwa rafiiqii fi ljanna fataqadama rajulu min alansaari faqaatal xataa qutil uma rahaquuhu ayضan haddana waa ku soo dhowaaden oo soo qabteen mar kale faqaala markaasuu yidhi man yarudhum canna walahu اljanna أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصاar فqاaتل حتىa qتل فlم يزل كذلكa sidaasaan ka zuulin kol alla kolkay ku soo dhowaadaanba uu nebigu عaليه الصلاة sلام hadalkaa odhanayo oo nin ansaari u baxayo oo la dagaalamay ilaa lagu dilo xatىa qutila سبعة ilaa toddobadii ansaartahayd ba la laayay faqاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم لصاaحiبayhi labadii qrayشh buu wuxuu ku yidhi ma أنصفnaa أصxaabana uma inaan xabsoorin asxaabteenna maxaa ansaarta yani in iyagun keliya un ay dagaalameen idinka nina aanu idinka bixin xaq ma ahan baabu jarxi الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama ywma uxud dhaawicii la dhaawacay nebigu alayh الsalaatu wasalaam can abi xaazimi anahu samica sahla bna sacdin الsaacidiy yus'alu can jurxi rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslama ywma uxudin sahl ibni sacdi radi allahu canhu oo la weydiinayo dhaawicii nebiga la dhaawacay yowma uxud yuu maqlay abu xaazim salamatu bnu dinaar faqaala markaasu wuxuu yidhi jurixa wajhu rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam nebiga wejigiisaa la dafay wa kusirat rabaaciyatuhu dhooshiisana waa la jebiyey dhoosha midig ee hoose ayaa xogaa laga falliiday wahushimat albayda muxuu ahaay baydadiina waa lagu jebiyey calaa ra'sihi madaxiisa baydadii birta ahayda u gashanaa madaxa gashanaana madaxa korka intaa lagaga dhuftay ayaa lagu burburiyey nebiga عليه isalaatu wasalaam fa kaanat رضي الله عنها canha bintu rasuuli صلى الله allahu alayh wasalam taqsilu dama dhiigay ka dhaqaysay wa kaana علي بن abi طالب رضي الله canhu yaskubu calayha bilmijan biyuhu ugu shubeeyey gaashaanka gaashaanka intuu soo daro yuu ugu shubaayey biyahay kaga dhaqayso falamaa ra'at faatimatu radia allahu canha ana alma'a laa yaziidu dama ila kafra dhiigu inuu eh, eh, dhaqidda kusii badanayo markay aragtay ee akhadat qiطcata xasiirin eh, qiطca xasiira bay soo qaaday dariin waxoogaa bay soo qaaday faaxraqathu waa gubtay xataa saara ramaadan ilaa u dambas ka noqday faalsaqathu biljurxi boogtii bay ku dhejisay faاstamsaka damu dhiiggii baa isqabsaday dhiiggii baa joogsaday sidaasay ku dawaysay marka faatima radi allahu canha dhiigga nebiga alayh الsalaatu wasalaam can anasin radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam kusirat rabaaciyathu ywma uxudin washuja fii ra'sihi madaxiisana waa laga dafray nebiga alayh الsalaatu wasalaam fajacala yaslutu dama canhu dhiigguu iska daluugaya iska tirtiraayay wayaquulu wuxuu lahaa kayfa yuflixu qowm shajuu nabiyahum wakasaruu rabaaciyatahu wa huwa yadcuuhum ila allah sidee u guulaysanayaan niman rasuulkoodii wejigiisa ka dhiijiyey oo muxuu ahay dhooshiisiina jebiyey isagoo ugu yeedhaya ilaahayna ugu yeedhaya faأnzla allahu tacaala markaasuu ilahay wuxuu soo dejiyey laysa laka min alamri shayءun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum ظaalimuun aayaddaasi marka ilaah soo dejiyey aayaddaas sababu nusuulkeeda inuu xaaladaas ahaa iyo marka riwaayadanu sheegaysaa riwaayo kale aynu soo marrayna waxay sheegaysay si kaley sheegaysay oo muxuu qunuudkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu kufaarta qaarkeed uu nacladaayey inay ku soo degtay marka waxaa suurowda inay awqaad isku dhow labaduba ay dhaceenoo labadaba marka sababu nusuul u ahaa baabu qatli jibriil qitaali jibriila wa mikaa'ila can الnabiy salى اllahu alay slam ywma uxud can sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu ra'aytu can yamiini rasuuli اllahi salى اllahu alay waslam wa can shimaalihi ywma uxudin rajulayni calayhima hiyaabun bayaad laba nin oo dhar cadcad qaba ayaan nebiga alayh salatu slam midigtiisa iyo bidixdiisa ku arkay maa ra'aytuhumaa qablu walaa bacdu ka hore iyo ka dambowtoona aanan arag yacni jibriila wa mikaa'ila calayhim asalaam labadaas ujeeda yani laba malag oo suuratu rajulayn iska soo dhigay weeyaan wa fii riwaayatin yuqaatilaani canhu ka ashaddi alqitaal ka dagaalamayo yani nebiga daafacaya dagaalka ugu daran oo xoog yani aada u dagaalamaya yaan arkay baabu ishtadda غadb اllahi عlى man qatalahu rasuulu الlah can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam ishtadda غadb اllahi عalىa qowmin ilaahay cadhadiisu waxay ku daraatay oo ilaahay aada ugu cadhooday calىa qowmin facaluu hada birasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam niman sidaa u galay rasuulka ilaahay wa huwa xiinaidin yushiiru ilaa rabaaciyatihi dhooshiisii buu ishaaray haadaa markuu lahaa wa qaala rasuulu llahi sala اlه alay slm rsulka ilahina weliba wuxuu yidhi ishtadda غadb اllahi caza wajala calىa rajulin yaqtuluhu rasuulu llahi salى اllahu alay slam fii sabiili اllah ninuu rasuulkii ilaahay dil uu dilay iyo fii sabiili llahi uu ku dilay kaasna cadhada ilahay waa ku daraatay marka maalintaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam waa kii dilay ninkii ubay ibnu khalaf waa kii gacantiisa ku dilay nebiga alayh الsala slam ninkaas keligu gacantiisana ku dilay baabu ma laqiya الnabiyu salى اllahu عalayh waslm min adaa qowmihi can caaishaةa radia allahu canha zawji الnabiy salى اllahu عalayh waslm annaha qaalat lirasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslm ya rasuula allah hal ataa calayka ywm kana ashadda min ywmi uxud ma ku soo maray maalin kaaga daran maalintii uxud marku soo martay weliga faqaala markaasu wuxuu yidhi laqad laqiitu min qowmiki kolkaa waan kala kulmay yani dhibaatooyin baan kala kulmay wa kaana ashadda maa laqiitu minhum waxaan kala kulmayna waxa ugu daraa yowmu alcaqaba maalintii jiirta caqabatu wuxuu ka wada caqabatu taa'if ayuu ka wada id caradtu nafsii markaa naftayda u bandhigay cala bni cabdiyaaliil ibni cabdikulaal ninkaa ina cabdiyaalil cabditulaal ah markaa naftayda u bandhigay zaciimu haqiif ahaa falam yujibnii ilaa maa aradtu wixii aan ka doonay igama igumana ajiibina yani igama aqbalin faاnطalabtu waan tegay wa ana mahmuumun anigoo murugaysan calaa wajhii hortaydaan isaga dhaqaaqay falam astafiq ilaa biqarni acaalib meeshaas mooye meel kale kumaan soo mid halkaasaan kusoo baraaruga yani oo hamigii uu igaga baaray farafactu raasii madaxan kor u qaad faidaa ana bisaxaabatin qad adallatnii daruur i hadhayso i dul joogta ayaan arkay fa nadartu waan fiiriyey faidaa fiiha jibriil iyadoo jibriil uu ku dhex jiro ayaan arkay fanaadaanii waa i dhawaaqo faqaala wuxuu yidhi in allaha caza wajal qad samica qawla qowmika laka wamaa radduu calayka ilaahay waa maqlay tolka hadalkoodii iyo waxay kugu jawaabeen waa maqlay walaqad bacasa ilayka malaka aljibaal wuxuu kuu soo diray malaga buuraha yuu kuu soo diray lita'murahu bima shi'ta fiihim inaad amar ku siiso wixii aad rabto in lagu sameeyo nimankaas qoraysh waxaad eh, rabto in lagu sameeyo inaad malagankada kadoon amarto qaala fanaadaanii malaku ljibaal kolkuu jibriil sidaa u qadimay yuu malgii marka isaguna hadlay وsلma عalaya waa y salaamay ثuma qaala markaasu wuxuuhi ya mحamed in اllaha qad samca qwla qwmika lak وأna e, malك الجibaal وqad bacaثanii rabbuka ilayka litaأmuranii bأmrika famaa shiئta wixii aad doonto far wixii aad rabto in shiئta an uطbiqa عalayhim الأkshabayn labada buurood inaan ku daboolo haddii aad rabto yani facalt waa yeelaya labada buurood ee maka hareeraha ka ah ee la kala yidhaaho muxuu ahaay abu qubays iyo qucayqicaan abu qubays waa midkan kada safa dusheeda qucayqicaanna marka waa midkan kada kale isaguna xagga januubka xiga kale uga soo horjeeda januub algarbi ayb xagga masfala meelaheeda faqaala lahu rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaah baa wuxuu yidhi bl arjuu an ykrij allahu min aslaabihim man yacbud اllaha waxdahu laa yushriku bihi shay-a waxaan rajaynaya waa iska daynayaa waxaan rajaynayaa inuu ilaahay dhabarkooda ka soo saaro duriyad oo alla rumayn doonto oo ilah keligiis caabudi doonta xataa iyagoo hadday gaalnimadtada ku dhintaan duriyadoodana ka quusaynayna can jundub ibni sufyaana radia allahu canhu qaala damyat isbacu rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waslama fi bacdi tilka mashaahid dagaalada middood ayay fartii nebiga alayhi salaatu wasalaam ay dhiigtay farta lugeed ayaa dhiigtay faqaala markaasu wuxuu yidhi hal anti ilaa isbacun damiiti wa fii sabiili اllaahi maa laqiiti adu miyaa tahay far dhiigtay mooyaane wax kale miyaa tahay waxaad la kulantayna fii sabiili اllahi uu yahay wax kale maed yani waxba mxaa waa nebigu alayh sala slam isa sabirsiinaya far dhiigtay oo jihaad fii sabiili اllah ku dhiigtay un baa tahay وعn بن مسعوud رضي الله عnه qاla بynma رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم يصلي عnda البyt وأbu جهل وأصxaabu lahu جuluس mar uu nebigu عalيه الصلاaةu وaسلاam kacbada agteeda ku tukanayey abu jahl iyo asxaab kuwiisiina ay fadhfadhiyeen waqad nuxirad lana qalay jazuur bاlأmsi shalay hal la qalay oo hasha raqdeedii meelaha wax ka yaalo faqaala abu jahlin abu jahl baa wuxuu yidhi ayukum yaquumu ilaa salaa jazuuri bani fulaan hashii reer hebel ee shalay ta la qalay ma dheerteeda yaa u kacaya fayaakhudhu soo qaada fayadacuhu fii katifay muxammadin idaa sajad kolkuu sujuuda garbaha ka saara muxamed fainbacasa waxaa kacay ashqa alqowm nimankaa kii ugu ayaan daraa baa kacay cuqbatu bnu abi mucayd weeyaan faأkhadahu waa qaaday madheertii buu soo qaaday falamaa sajada rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam wadacahu bayna katifayhi markuu sujuuday nebiga alayh الsalaatu wasalaam yuu labada garab dhexdooda ka saaray qaala faاstadxakuu way iska qosqosliyeen wa jacala bacduhum yamiilu calىa bacdin qaarkood baa qaarka kale ku dhacdhacayey qosalka iskula dhacdhacayeen adbigees isula dhacayeen wa ana qaa'imun andur aniguna aan taagnahay oon eegayo low kaanat lii manaca haddaan tabar leeyahay daractu can dahri rasuuli اllahi salى allahu alay wasalam rasuulka ilaahay dhabarkiisa waa ka tuuri lahaa wالnabiyu sala allahu alيه wasalam saajidun maa yarfacu ra'sahu nebiguna sujuuddii buu daystay oo madax kor uma qaadin xataa inطalaqa insaanu ilaa qof uu tegey qofkaasuna isagu ah ibnu mascuud naftiisu ahaa fa akhbara faatimata radia allahu canha faatima usoo sheegay fajaad way timid wahiya juwayriya gabadh yar iyadoo ah faطaaxatu canhu way ka tuurtay ثuma aqbalat calayhim iyagay ku jeedsatay tashtimuhum iyadoo caayaysa falama qaضىa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslama salaatahu rafaca sawtahu codkii buu kor u qaaday ثuma dacaa calayhim waa habaaray wa kaana إida dacaa dacaa ثalaaثan markuu ilaahay baryo saddex goor buu baryi jiray wa waidaa sa'ala ثalaaثan markuu ilaahay weydiisana saddex goor buu weydiisan jiray uma qaala wuxuu yidhi wuxuu ku duceeyey weeyaan marka allahumma عalayka allahumma عalayka bqurayشhin ثaلaaثa maraad saddex goor buu sidaayo ilaahw quraysh qaba yan falamaa samicuu sawtahu dahaba canhum الضaxik markay alla berigiisa maqleen yaa muxuu ahaa qosolkii uu ka tegay wa qaafuu dacwatahu alla berigiisaasay ka cabsadeen uma qaala markaasu wuxuu yidhi allahumma عalayka biabi jahl bni hishaam وcتبة بn ربيعة وشhيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة عqبadaas oo qalad wadan ibn cutba weeyaan alwaliid ibnu cutba alwaliid ibnu cuqba ibnu abi mucayd isagu طifli sagiira buu kolka ahaa inaanu dhalaninbaba xataan waa suurowdaa alwaliid ibnu cutba weeyaan marka wa umayata bna khalf ibna khalf wa cuqbaة bna abi mucayd wadakara الsaabica walam axfadhu toddobaadna waa sheegay laakiin aan uma xifdi fwladii bacثa muxamada slى اllahu عalayh waslama bاlxaq ibn mascuud baa leh laqad ra'aytu aladiina aladiina samaa kii uu magac dhabay waxaan arkay sarcaa ywma badrin yani qatlaa ywma badrin iyagoo la laayay baan arkay waqad suxibuu uma suxibuu waxaa lagu jiiday ilى اlqaliib goobkii baa lagu jiiday qaliibi badrin ayb qaala abu isxaaq alwliid bn cqba غalط fi hada اxadiid ee waa waliid ibn cuqba weeyaan intaa waxaa ka baxsanaa isagoo aan raggii goobkaa lagu riday aan ahayn ninkan muxuu ahaaye cuqbat bn abi mucayd isaga goobtii laguma dilin intii dhexda la joogo ayaa la dilay umayat bnu khalfna isaguna muxuu ahaay markii la doonay in la jiido ayuu kala gogo-ayo markaasoo la iska daayay isagana labadooda midna marka laguma ridin meesha lakiin kulligood waa la wada dilay kuwa nebigu sheeg o dhan baabu صbr الأنbiyaaءi عlى أdىa qwmihim عan cabdاللahi bni mascuudi radي allahu canhu qaal kaأnii anduru ilىa rasuuli الlahi slى الlahu عalيh waslama yaxkii nabiya min alanbiyaaءi darabahu qowmuh waxaad i moodaa inaan eegayo rasuulka ilaahay oo jiraya nebi ambiyadii ka mid ahoo kolkii ay garaaceen wa huwa yamsaxu dama can wajhihi isagoo wejigana ka tirtiraya dhiigga ka tirtiraya wayaquulu leh rabbi اغfir liqawmii fainahum laa yaclamuun ilaahaw tolka u dembi dhaaf ma garanayaan jaahilnima waxa kada u geysay u qabanahu ciqaab nebi sidaa leh waa nebi hore ka ka qisoonaya marka nebigu alayh الsalaatu wasalaam nebi hore isagoo sidaa uga qisoonaya inaan arkay baad moodaa sidaasoo marka taxamulkooda ambiyadii iyo sabirkooda uu ahaa nabigeena alayh salatu slam isagana waa kaynu ku soo marray markii malgu mxuahay malakuljibaal alla u soo diray waa kii cafiyo baabu qatli abi jahlin can anas bni maliki radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abu jahl marka dilkiisii waynu soo marray dhaawiciisii weynaaye dee ula dhuldhacay waynu soo marray marka hadda waa ijhaazkiisii w yani mxuahay israacintiisii weeyaan nebiga marka wuxu yidhi markuu dagaalkii dhammaaday buu wuxuu yidhi man yanduru lanaa maa sanaca abu jahl yaa noo soo egaba abu jahl wuxuu sameeyey faاnطalaqa ibnu mascuud cabdullahi ibnu mascuud ayaa tegey fawajadahu qad darabahu bna cafraa xataa barag ilaah yani uu ka dhacay yani uu ka fadhiista dhulka kaga dhacay oo midkii ugu horreeyey baa halkaas weliba kubka intuu kaga dhuftay iyuu kabti iyo eh, qadamkii isla jaray ayb marka isagoo dhaawac xuna oo dhulka yaalla oo labadaas wiil ay dileen ayuu muxuu ahaay u yimid cabdullahi bni mascuud qaala faakada bilixyatihi garhkiisuu qabtay faqaala markaasu wuxuu yidhi anta abu jahl abu jahl miyaa tahay adigu qaal weliba hal akzaaka allahu yaa caduw allahi buu qaala markaasuu wuxuu yidhi abu jahl wuxuu yidhi wahal fawqa rajulin qataltumuuhu aw qaala mise wuxuu yidhi qatalahu qowmuhu yani bimaada akzaani illahu muxuu alla igu duleeyay ood sheegaysaa man inaad disheen baa ceeb ah bu ama man in tolkii dilay baa ceeb ah buu leeyahy ayb qaala wa qaala abu abu mijlas abu mijlas xumayd ibnu laaxiq ibnu xumayd ayaa magaciisa wuxuu yidhi qaala abu jahlin falow gayru akaarin qatalanii hadduu nin beereley aan ahayn idili lahaa ku calaacalaya labadii ninee dishay inuu inay ansaari ahaayeen markuu ogaaday buu calaacalayaa oo uu leeyahay hadduu hadduu ninaan beeraley ahayn dili lahaa dadka beeralayda waa liidi jireen oo way quursan jireen markaasu wuxuu leeyay hadduu nin raggii idili lahaa oo kuwan beeralayda nin aan idili lahaa baa iga ficnaan lahayd sharaf i ahaan lahayd baabu qatli kacb bn اlashraf nin yahuudi oo kacb ibn اlashraf la yidhaaha dilkii la dilay oo weliba iqtiyaal isaga lagu dilay can jaabirin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam man likacb bn اlashrafi fainahu qad qad aada allaha warasuulahu yaa kacb ibn اlashraf u sugnaaday yani yaa soo dilaya ilaahay rasuulkiisuu dhibaye faqaala muxamed bnu maslamata radia allahu canhu muxamed ibnu maslamata alansaari ayaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah atuxibu an aqtulahu inaan dila miyaad jeceshahay qaala nacam qaala iidan lii hal aqul iidan oo aan wax dhaho yani hadal xeerad ah oo wax dhimaali kuugu sugan tahay aan isaga ku xeelay ku dagaayo inaan ilaaha ii ciidan kolkaan u tago qaala qul dhee buu yidhi ataahu waa u yimid faqaala lahu markaasu wuxuu yidhi wadakara wadakara maa baynahumaa wixii dhexdooda ah qaraabanimo iyo saaxiibnimo iyo waxaasuu sheegay oo qaala markaasu wuxuu yidhi ina haada arajula qad araada sadaqa ninkan kadu sadaqu naga rabaa nebigu sheegaya alayh الsalaatu wasalaam waqad cannaana waanuna dhibay waana dhibay ayb waana dhibaydaad marka hadda uu leeyahay wuxuu leeyahay tacliiq sheekh اlalbani wuxuu ku leeyahay tawriyana waa ku jirtaayo daahirka yahuudgaas wuxuu u qaadanayaa yani waana dhibay dhibaato weyn buu noola yimid oo maalkiibuu naga dhameeyey oo dagaal dadkiibuu nala coleysiiyo waxaasuu ka wadaa laakiin isagoona wuxuu ka wadaa yani amaarana mxu ahay biawaamirna wakallafana bitakaaliif sharic ayuu ka wada oo xagna dhibaat takaaliif mashaqa ay ku jirtaan laakiin khayru ka dambeeyo falamaa samicahu kolkuu maqlay hadalkaa uu maqlay buu marka aaminoo qaala markaasu wuxuu yihi wa aydan wallahi latamallunnahu weliba waad ka cajizi doontaan waad nici doontaan haddaad saa leedahay waxa idin dambeeyaa kasii dara qaala markaasu wuxuu yihi maxamed ibnu slama innaa qad itabacnaahu waan raacnay al'aana hadda waan raacnay wanakrahu an nadacahu xataa nandura ilaa ayi shayin yasiiru amruhu ilaa aan ogaano bal xaaladdiisu waxay ku dambayn doonto inaan ka faraha ka qaadno oo ninkay soo qaateen shalay soo qaadeen bay bayliyano faraha ka qaadeenna la yidhaaho ma jecelina bal hadda waan la soconaynaa qaala markaasu wuxuu yidhi waqad aradtu an tuslifanii salafan inaad wax ayaan rabaa waxaan kuugu imid dayn baan kaa rabaa qaala markaasu wuxuu yidhi famaa tarhanunii maxaad irahmadaysaa rahan maxaad ii siinaysaa qaala maa turiidu waxaad rabto qaala markaasu wuxuu yidhi tarhanunii nisaa'akum haweenkiinaad rahan iigu dhiibaysaan haweenkiina rahan idinku haya rahan iigu dhiiba qaala markaasuu maxamed wuxuu yidhi anta ajmalu alcarab carabta ninka ugu qurux badnaa baa tahay an arxanuka nisaa'ana yani ma ku aaminayna haweenka yaga haweenka yaga waa naga balaynaysa haddaan ku dhimin qaala markaasu wuxuu yidhi tarhanuunii awlaadakum carruurtiina ad irxamadaysaan marka wiilashiina ii dhiiba qaala yusabu ibnu axadina midka iyo wiilkiisa hadhow lagu caayi doonaa fa yuqaalu waxaa la odhanayaa ruhina fii fii wasqayni min tamr laba awr ximilkooda timira baa kii raanta loogu dhiibay wey walaakin arhanuka laama yani sirax hubkaan kurahanayn hubkaan kuu dhiibaynaa raanka ugu dhiibaynaa yacni silaaxa lama iyo xalaqa iyo waxaasa magacyadaasa hubkaa la odhan jiray hubkaan kuu dhiibaynaa hubkaan kuu dhiibaynaana kolkaa wuxuu leeyahy hadhow kolkaa hubka ku dilayaan ula yimaadan seefihii iyo yaanu idin dareemin oo haddaad dayn rabtaan maxaa hubkaa idinku soo raray yaanu dhihin uu ka rabaa ayb qaala nacam haa buu yidhi waa yahay wawaacaduhu wuxuu ugu eh, eh, muddo qabtay an yaatiyahu inuu la yimaado bilxaariث wa abi eh, cabs ibni jabr wa cabaad ibni bishr raggaas inuu yimaado raggaas iyaguna waa ila jiraano iyaguna diintaas kale rabaano iyagana waa ku keeni doonaa buu yidhi hebel iyo hebel iyo qaala waa raggii dilaayay marka fajaءuu waa yimaadeen fadacawhu waa u dhawaaqeen leylan habeen bay u dhawaaqeen fanazala ilayhim waa u soo degay xisnigiisii buu ka degay qaala sufyaan sufyaanka xadiidka wariyay buu wuxuu yidhi qaala غayru camrin qaalat lahu imra'atu haweenaydiisiba waxay ku tidhi inii la asmacu sawtan kaأnnahu sawtu damin cod waxaan maqlayaa aad dhiigu ka tirta ayaan maqlayaa oo aad mooddo inuu dhiigba naftiisa yahay dhiig codkii u yahay baan maqlaya yani nimanka hadalkooda waxa iga dhadhamaya bay leedahay mxuu ahay dareenkeeda si u fogaa nimankaa hadalkooda waxaa iga dhadhamayaa colaad baa iga dhadhamaysa qaala markaasu wuxuu yihi inamaa haadaa muxamed bnu maslama wa wa abu naa'ila saasuu yii ninka kaas waa moxamed ibnu maslama iyo kaynaaska isla jaqayna walaalkiisa ahaa iyo abu naa'ila riwaayo kalena waa radiici abu naa'ila baa sidaasuu yidhaha kaynaaska isla jaqnay abu naa'ila nimankaas weeyaan nimankaa weeya waa asxaabtaydii weeya iyo qaraabadaydii weeyaan ina alkariima idaa duciya ilaa طacnatin laylan ajaaba la ajaab weliba wuxuu lehay ninka raggi ihi haddii dil loogu yeedho kolofta ma cabsado dil usoo baxdi la yidhahno waa soo baxa ilaa طacnatin la ajaab ninka haddii tumaata loogu yeedhay waa lagu dilaya soo baxa la yidhah kolay ku taal waa soo baxayo ma cabsado nimankan waa asxaabtaydii weliba nin raggiina kii cabsada ma aho nin soo bax yidhi mxuaye kii ka cabsada ma aho hadduu dil ugu yeedho kolta qaala moxamed moxamed ibnu maslama wuxuu yidhi raggii buu la heshiinayaa asxaabtiisa ah markaasu wuxuu leeyahay innii idaa jaa'a markuu yimaado fasawfa fasawfa amuddu yadii ilaa ra'sihi gacantaydaan madaxiisa u fidin doonaa madaxiisaan taaban doona ayb faida istamsaktu minhu oo istamkantu minhu markii aan qabsado faduunakum yani qaata yani dila madaxiisaan madaxa isagoo aan timi xoog u qabtay markaad aragtaan markaas seefaha la boob falamaa nazla markuu u soo degay nazla soo degay wahuwa mutawashixun isagoo go hilaaban ayuu soo degay aroosna waa ahaa faqaaluu markaasay waxay dhaheen najidu minka riixa طiib maxaan cadar muxuu ahay urti baan kaa helaynaa cadar baa kaa soo uraya qaala nacam taxtii fulana hiya acطaru nisaaءi اlcarab heblaayaan qabaayo naagaha carbeed oo dhan naagta ugu cadar badan weeyaan qaala markaasuu mxamed yidhi mxamed ibn maslama yidhi fata'danu lii an ashama minhu inaan uriyo mxuu ahay may idinaysaa qaala nacam fasham haa uri fatanaawala fasham waa taabtay oo madaxiisa inta gacanta geliyey uu taabtay uma ursaday uma qaala markaasuu wuxuu udgoona bu waxaas ku shubtay barq cadaris ku shubtay uma qaala markaasu markaana haddana yidhi ata'danu lii an acuud inaan ku noqo markii hore waa ka gacanta waa ka soo celiyey kolkuu taabtay oo gacanta waa ka soo celiyey oo muxuu ahaaye wuxuu leeyahay kuu qumaadka hakugu joogsado u ka aamino markaasu haddana inaan ku noqdo ma yeedinaysaa qaala nacam buu yidhi fastamkana min ra'sihi madaxiisuu makansado yani xoog uu qabtay uma qaala markaasu wuxuu yidhi duunakum qaala faqataluuhu markaasii dilay kacba bn ashraf marka sidaasaa lagu dilay baabu غazwaة الriqاع عan abi muسى radي allahu عanهu qaala kharajna maca rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslm fii غazaatin wa naxnu sittaةu nafarin annaga oo lix qof ah lix qof ashcariyiina oo wada socoto rufaqaa ayay ahaayeen baynanaa baciirun nactaqibuhu uu naga dhexeeyey hal awr uu naga dhexeeyey oo aan ku kaltamayno oo qaarba korkorayaan inta kalena lugaynayaan qaala fanaqibat aqdaamunaa waxaa eh, boogoobay lugahaygii ayaa boogoobay fanaqibat qadamaaya lugahaygiiba aniga boogoobay wasaqadat adfaari cidyahayna waa iga daateen fakidna eh, fakuna fakunnaa nalufu calaa arjulina alkhiraq cagaha iyagaan waxaan ku marmaraynay ku duubaynay alkhiraq calaladan ku marmaraynay fa sumiyat waxaa loogu magacaabay qaswata daati riqaac ayaa loo bixiyey sababtaasa marka loogu bixiyey daati riqaac tii karmaha lahayd yani karmaha cagaha lagu marmarayey lima kunaa nacsibu calaa arjulina min alkhiraq calaladii aan cagaha iyaga ku duuduubaynay sababteeda ayaa loogu magacaabay qaala abu burda abu burda ibnu abi muusa oo ninka aabihii xadiidka ka warin ayaa wuxuu yidhi faxadaثa abu musa bihada اlxadiiثi ثuma kariha dalik xadiidkaasu ku sheekeeyo wuu sheegay markaasuu haddana uu necbaystay oo yidhi maa maa maxaa igu watay maxaan ka sheegaya hadalkaas qaala kaأnnahu kariha an yakuna shayئa min camalihi afshaahu waxaan u qaadanay inuu yahay wuxuu la karaahaysa oo goortii dambe uu leeyahay maxaan u sheegayada uu leeyahay inuu ka baqay inuu wax camalkiisii aho uu kusii sheesheekeeyey inuu yahay oo camalkiisi inuu sir u ahaado u jeclaa wa fii riwaayatin wallahu yajzii bihi ilah baana ka abaalmarinaya baabun fii gazwati اlaxzaabi wa hiya alkhandaq can ibraahima ataymiyi can abiihi qaala kunnaa cinda xudayfa xudayfa aan la joognay faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi low adraktu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qaataltu macahu wa ablaytu haddaan rasuulkii ilaahay la jeri lahaa waan la dagaalami lahaayoo magaaladaan la dagaalami lahaa anigoo la jiro oo waxbaan tari lahaa faqaala xudayfa xudayfa wuxuu yidhi anta kunta tafcalu dalik maadaa sidaa yeeli lahaa laqad ra'aytunaa maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam laylaة alaxzaab habeenkii axzaab ayaan mxuan isgaranaynaa buu leeya yani aan arkay naftayadaan arkay wa akhadatnaa riixun shadiidatun waxaana qabatay dabayl xoogle ayaana qabatay iyo waqurun aw qarun qabow qabow daran iyo dabayd xoogle ayaana qabtay faqaala rasuulu llahi sala lla alay slm rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi alaa rajulun yaatina yaatinii bikhabari اlqowm miyaanu jirin nin ii keenaya nimanka warkooda ii keenaya niman intuu raggaa dhex galo caawa gaalada intuu dhex galo waxay ku tashanayaan iyo iisoo dhegaysta jacalahu allahu caza wajalla macii ywma alqiyaama ilaahay maalinta qiyaamaha uu maciga uu yeelayo fasakatnaa waan aamusnay falam yujibhu mina axadun qofna uma jawaabin nin waliba oo isnabaya qabow daran iyo dabayl iyobaa jooga uma qaala markaasuu haddana mar kale yidhi alaa rajulu yaأtiinii bkhabri اlqowmi jacalahu allahu caza wajalla macii ywma alqiyaama fasakatnaa falam yujibhu mina axad faqaala markaasu wuxuu yidhi qum yaa xudayfa kac buu yidhi xudayfow faatinaa bkhabri اlqowm noo keen ragga warkoodii noo keen falam ajid buddan yani ginan si aan uga maarmin ma aanan helin id dacaanii bismii an aquuma kol hadduu magacaygii ugu yeedhay inaan kaco ma aanan ka maarmin kolkiisa uulhayaa saa yeelaya oo nin waliba isnabay qaala markaasu wuxuu yidhi idhab faatinii bikhabari اlqowm tagoo ragga warkooda ii keen walaa tadcarannahum waxna ha yeelin waxba ha yeelin walaa tadcarhum calay walaa tadcarhum calaya ayb yani laa turaawicum ha cabsi gelino yani waxba ha yeelin ayb falamaa wallaytu min cindihi markaan agtiisa ka tegay jacaltu yaan waxaan bilaabay kaأnii amshii fii xamaamin xataa ataytuhum anigoo aad moodo mxua inaan meel dab ku shidan xamaamka dabka lagu sheego anigoona ku jira aad moodo oo diramaad baa galay ani diramaad baa ilaahay siiyo dhaxalkii iyo wixiiba ilahay ka qaaday xataa ataytuhum ilaa anuga imid fara'aytu abaa sufyaana abu sufyaan baan arkay yuslىa dahrahu binnaar dhabarkiisa isagoo dabka ku diirinaya isagoo dab ku diirsanaya dhabarka dabka u dhigaaya ayaan arkay fawadactu sahman fii kabidi اlqaws qaansada bar tamaheedii ayaan fallaar ku qabtay inaan dilaa baan doonay oo muxuha abu sufyaan oo dhabarka ballaarinayo oo i bannaan ah kolkaan arkay iyo inaan dila doonay fa aradtu an armiyahu inaan ku ridaa baan doonay fadakartu qowla rasuuli اllahi salى اllahu عalيyه wasalam walaa tadcarhum calaya hadalkaasaan soo xusuustay walow ramaytu la asabtuhu la asmayd Hmm. la asabtuhu waan ku dhufan lahaa haddii aan ganana farajactu waa noqday wa ana amshii fii mili xamaam anigoo xamaam oo kale dhex socday yani diramaadka ahaya ayaan soo noqday falamaa ataytuhu faakbartuhu biqabri اqowm weliba wuxuu yeehay <coughs> abu sufyaan baa inuu raggii la hadla doonay markaas xag inagu dig dhigtiin buu qabayoo markaasu wuxuu is yidhi armaha jawaasiis kula joogtaa ku maqlaysa markaasuu nin walowba ninka ku garab fadhiya maxaa aqoonso markaasuu xudayfa intaan lagaaga horaynin labadii nin hareeraha ka xigayba labada gacmood kaado markaasu adag kumaa tahay marka subxaan allah miyaadayn garanay ana camr bn alcaas waxaan ku mada jawaasiisti kii xaggan kaad adag kumaadahay subxaan allah amaa tacrif ana mucaawiya marka hadalka isagoo kala horreeyey may waraysan isaga markaasuu abu sufyaan marka hadlay oo markaasuu wuxuu yidhi meeshan meel la joogi karo maaha waxayna haysta waad arkaysaan guri nooma taagnaanayo dheritab nooma saaraanayo xoolihii waa baaba-een muxuu ahay nin walooba markaa warkaaga ku dhaca way noqonaynaa warkuu markoodii warkoodii sidaa usoo ogaaday uu soo noqdo marka warkii warkiibuu u sheegay ayb wa faraqtu muxuuha ah, markaan warkii ka baxay u sheegay aan ka baxay qurirtu laydhaxameeyey dhaxantii markaas igu soo noqotay intii hore muhimmadii uu ku jiray dhaxantii alla waa ka qaaday markii muhimmadiisii gudtay inay dhaxantii kusoo noqotay faalbasanii rasuulu llahi sala allahu alay slam min fadli caba'atin kaanat calayhi yusallii fiiha cabaa'a busta u xidhnaa nebigu alayhi isalaatu wasalaam ee uu ku tukanaayey muxuu intii faraqeedii dheeraadka ahaa yuu huway nebigu alayhi isalaatu wasalaam falam azal naa'iman xataa asbaxtu ilaa aan waagi ka baryay baan jiifay falama asbaxtu markaan waa berisi qaala wuxuu yidhi qum yaa nawmaan kac hurda weynow عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاaب ينqل معna التراab ceraduu nala dldlaya نebiga عليه الصلاaةu وaسلاaم وlqad waara تuraabu bayاaضa baطنihi calooshiisa cadaankeeda isagoo ceradu ay qarisay wahuwa yquل isagoo leh والlahi lowlaa أnta maاhtadayna وlaa تصدقna وlaa صlayna فأنزلا سkينة عlaيna إن الأولى qad bغوا عlaيna ويرفع صوته بها يعني إن الأولى قد kn dambe way tukور u qaaday إن الملأ قد أbوا علينا إذا أراadوا فتنة أbyna أbyna aadaasu kor ugu qaaday marka codkiisa ugu qaaday can anas bni maliki radi allahu anhu sheerkaana marka cabdullahi ibnu rawaxa ayaa lahaa marka nebiga alayhi salaatu wasalaam mxuaha istishhaad ayuu uga gelaya mooyaane isagu shaacir nabigu ma aanu ahayn sheerkan isagu ma aanu tirinin ee waxaa tiriyay cabdullahi ibnu rawaxa salaamata bnu lkwacna ku eg inuu tiriyey waxaan ujeedaa caamir ibnu lakwac isaguna mid u eg inuu tiriyey khaybar meesheeda waa ku iman doontaa insha allah wacan anas bni maliki radi allahu canhu ana asxaaba muxamedin salى allahu alay w kaanuu yaquuluuna ywma alkhandq waxay lahayn naxnu aladiina baayacuu muxamada cala alislaami maa baqiina abada ama cala aljihaadi maa baqiina abada saasay dhahayeen annagu waxaa nahay nebiga alayhi isalaatu wasalaam kula mubaayacooday islaamnimo weliga intaa nool nahay aw qaala mise wuxuu yidhi cala aljihaadi maa baqiina abada shaka xamaad xamaad baa shakiyey labadan kelima midoodii uu yidhi wanabiyu sala allau alay slam yaquul nebiguna wuxuu laha uu jawaabayay allahuma ina alkhayra khayru alaakhira faqfir lilansaari walmuhaajira sidaasuu lahaa yani hawshaas sidaasay ku heeseeyeen kolkay ay ciidda daldalayeen ee ay qodayeen khandaqay qodayeen عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ناadىa فيna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبga عليه الصلa سلام inoo dhawaaqay يومa انصرفa عن الأحزاaب أحزاaب markuu ka soo gadoomay buu wuxuu noogu dhawaaqay laa يصلينa أحad الظهرa إلا في بني qرayضة riwaayadan taas duhr bay leedahay riwaayada kalena waxay leedahay casr taasaana mashhuur ah sida mashhuurka waa ina casrka ahayd casarka qofna iyo aanu maanta ku tukanin bani quraydo meelaan ahayn ayb kolkuu jibriil u yimid waa kaynu soo marray inuu jibriil amray nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan hogka la iska dhigine bani quraydo la aado <clears throat> ayb fataqawafa naasun fawta alwaqti dad baa waxay ka baqeen salaadda inay ka tagto dadkii oo markaa dagaalkii muxuu iska kala tegay oo ninba gurigiisii nin aadin xaafadoodii ay fogoydin beertiisii aadi kale ah ee nin waliba marka amarkaa nebiga alayh salaatu wasalaam uu maqlay yuu meeshiisii banu qurayda ka aaday marka dad baa waktigii dhexda uu galay oo weliba qoraxdii ay ku dhici gaadhay markaas qaar waxay ka baqeen salaaddu inay ka tagto fasallow waa tukadeen duuna bani qurayda bani qurayda meel kastoo kaysa ku tukadeen wa qaala aakharuun kuwa kalena waxay yidhaaheen laa nusallii ma tukanayno ilaa xayu amaranaa rasuulu llahi sal allahu aleyh wasalam wain faata alwaqt waqtigood haba tage ma tukanayno ilaa meesha nebiguna yidhi mooyaane sidaasee qolaba marka u fahamtay hada amarkii nebiga alayh salatu wasalaam qolyihii hore waxay dhahen nebigu inaan salaada ka tagno nagama rabeen walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته